alcajzi weeye wuu ka dhacayaa laakiin dadka inta kale inay ilaaliyaan baa la doonayaa shuruudaasi inteeda badan ama in badan oo kamidihi waxay u noqonaysaa kelimada allahu akbar waa carabi inay carabiya sax ah u dhacdo baa lagaa doonayaa wuxuu yihi shardiga koobaad an taqaca waa inay dhacdo xaalata alqiyaami xaaladda istaag oo la taagan yahay fi lfardi waajibka salaada waajibka arkaanteeda waxaynu kusoo marnay taagni baynu kusoo marnay inay kamid tahay qofkii awooda haddaba qofkii awooda faradna tukanaya taagnina awooda inuu taagni ku takbiirsado baa shardi ah taana madaahibtu intaan ogahay afarta madhabood qowlka muctamadka ee la cuskado way isku raacsan yihiin waxaa la diidan yahay adoo sii foorarsanaya allahu akbar inaad sii dhahdo baa la diidan yahay waxaana arrintaasi aada u dhacdaa markaad salaad imaam ku jiray iyadoo la rukuucsan yahay dadku yimaadaan allahu akbarta inay sii foorarsadaan oo allahu akbar isagoo sii socda uu yidhaahdo bay dhacdaa saas darteed marar badan baad arkaysaa dad shardigaa jebinaya marka adiga iyo ciddaad waxbaraysa ama kabadaad wax u sheegaysaba masaladaa in aada loogu baraarujiyo weeya dadka haddiise ayna taagni ku dhicin adoo taagni awooda takbiirtaadii ma asixin maxaa ka dhalanaya salaadaadii ma asixin waay shardiga labaad waa an takuuna waa inay tahay bil carabiyata fi carabi waa inay tahay allahu akbar maadaama nabigu yihi wataxliiluha wataxriimuha atakbiiru nabigan alay slam salaadii intii la xiranaya xadiidu munsiyi fii salaatihi idaa qumta ila salaati fakabir riwaayadka qaor faqul allaahu akbar dheh ay yimaadeen in sidii carabiga ahayd ay cibaada ahaan ugu soo degtay ee loo jideeye loo raaco waxaa la diidan yahay luqad kale inaad takbiirta ku xidhato wadaf soomaaliya allaa weyn ku dhahdo jabhadihii soomaaliya ka dagaalamayey nin ka mid ahaay oo dhintay oo soomaaliga dadkii wax ka qoray ka mid ahaa sida la igu yidhi baa ku aadaamay baa la yidhi af soomaali waa qaaweyn waa qaaweyn waa qaaweyn waa qaaweyn buu yidhi af soomaaliyeenay marka taas salaad kuma ansaxdo allaahu akbartu waa inay carabi tahay oodan luqado kale macnaheeda ku dhihin masaladaana fuqahada jamhuurteedu intay u badan yihiin isma khilaafsana marka xanafiyada laga reebo iyagu af haddii lagu dhaho way asix yili saddex iyo afar shardiga saddexaad iyo afar ka afraad wa an takuuna waa inay tahay bilafdi ljalaalati lafdiga allah iyo wa bilafdi akbar erayga iyo lafdiga akbar allahu waa inay tahay carabigeedu allahu iyo akbar waa inay ka koobnaataa allahda haddaad bedashood aljaliilu akbar tiraahdo ilaahay baa weyn haddaad tiraahdo alqaadiru akbar alcasiizu akbar lagaa yeeli maayo ma asaxayso allahu lafdigaa soo arooray akbarna eray la macno carabi inaad ku badashaa lama ogolo allahu jaliilun iyo allahu cadiimun iyo iyadana inaad tiraahdo cadiimun waa weyn yahay jaliilun waa weyn yahay kabiirun akbaru isagaa weyn acdamu isagaa weyn ajallu isagaa weyn wey laakiin akbar baa soo aroortaye erey carabi oo la macnoa allaahudana laguma bedeli karo asmaada kalaa akbarna erey weynan alla tusayoo kale laguma bedeli karo wa an waa inay tahay bilafdi ljalaalati waa shardiga saddexaad allah waa inay lafdu ljalaala allah yahay shardiga afraadna waa bilafdi allaahu akbar allahu akbarna waa ina akbarna waa inay tahay dambe marka allaahu akbar waa inay noqoto shardiga shanaad watartiibu waa in sidaa loo kala hormariyo bayna lafdayni labada eray allaahuna waa inay horeyso akbartuna dambayso haddaad isdaba mariso labadoodiina tidhaahdo akbar allahu haddaad dhahdo ma ansaxayso sidaa sidii waxyiga nabiga cala ka sugan laga soo gaadha ee laynoo baray ma aha salluu kamaa ra usalliina maynaan fulinin shardiga lixaad wa an laa yamudda waa inuunan madin uusan jiidin hamzata aljalaalati allaahda hamsadeeda waa inaadan jiidin allah baa lafduljalaala la yihahdaa allahu akbar waa inaadan dhihin si ula kac qasada iyo si aan ula kaciya qasad ahayn labadaba waan sida jamhuurta laakiin shardiga qasadka fuqahada qaar baa ku xidhaan iska daa waxaan rabaa inaan ku idhahdo allahu akbar haddaad tidhaahdo allahu akbar iyo allahu akbar way kala duwan yihiin allahu akbar waa su-aal qur-aanka suma arag allahu adina lakum war ilaahay baa idiin idnay qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun ah haddii la yidhaahdo su-aal iyo istifhaam bay noqon hamzadiio lafduljaalaalaha allahdii la socotay ee hamsatul wasliga ahayd noqon mayso macnihina uu isbedelayaa wuxuu noqon macnuhu haddaad hamsadaa baddo waad jiido ah, allahu akbar aad dhahdo ma ilaahay baa weyn bay noqon su-aal baad keentaye allahu akbar ilaahay baa weyn khabar maaha warkaagu toddoba shardiga toddobaad waa cadamu maddi baaci akbar wa cadamu maddi baai akbar akbarta baadeeda iyadana inaadan medinoodan dheerayn waayo baade haddaad maddi alif dheeraadaa ku darmanaya allahu akbar hadhihin akbar haddaad dhahdo baar haddaad dhahdo baadii iyo raadii dhexdooda waxaa soo gelaya alif xaraf dheeraadaad ku dartay macnuhuna waa isbedelayaan macnuhuna waa isbedelayaan saas darteed waa inaadan baada madin haddii aad akbaar dhahdo luqada carabiga durbaanada akbaar la yidhahdaa dee durbaan bay kaa noqon bidaatiha tarkiibada jumladu kalimatu kufrin bay tegiba jahli iyo garaashalaanu iyo qasadlaanu baa la isugu cudurdaarayaa marka waa wacaadami maddi baai akbar baada akbar ku jirtana waa inaadan jiidin oodan madin ka sideedaad oo shardiga sideedaada wa an yushadida albaa badana waa inaadan baadaana waa inaadan shidin baada akbar ku jirta bar haddaad dhahdo bada shido iyadana waa laaxin badana ma shidi kartid ilaa kaafkaad xarakayso oo aada weliba kor dhigto waayo xaraf reeban ak xaraf ka dambeeya carabiga maba shidmaba marka allaahu akbar hadaad tiraahdo iyadana waa laax nasixi mayso tii lagaa rabay maaha shardiga sagaalaad wa an laa yaziiduu yaziida waa inuusan ku darin waawan saakinatan waaw reeban aw mutaxarikatan ama mid xarakaysan bayna alkalimatayni labada erey dhexdooda allaahuda iyo akbar dhexdooda waa inaadan waaw ku darin ama ha reebanaado ama ha kor dhignaado reebanaanta maxaa looga jeedaa allaahu haadu way godan tahay godaalka haddaad yar jiido waaw u noqon allaahu haddaad tirado allaahu haddaad dhahdo de way reebanaani allaahu wakbar haddaad tiraadana wa akbar allaahu wa akbar haddaad tidhaahdo laba goraba wow ziyaado aad keentay ama ha ree banaado ha'da jiid ama wow keligii madax bannaanoo wa akbar ah keen labadaa midna lama ogolo iyadana waa laa yasiida waa inuunan ku darin qofka ta xidhanaya salaada waawan waawaay waa inaanu ku darin saakinatan reeban aw mutaxarikatan xarakaysan bayna alkalimatayni labada ere dhexdooda shardiga tobnaad wa anlaa yaziida waa inuuna ku darin waawan waaw qabla aljalaalati allah allaahda horteeda waa inaadan iyadana waaw ku darin oo dadka qaaba wallaahu akbar dhah haddaa wallaahu akbartidaada waxay sheegayeen soomaalida dee wax badan baa laga maqlaaye mid soomaaliya adaame bay yidhaahdeen markaasuu wuxuu yidhi war allahu akbar allahu akbar war allahu akbar allahu akbar dee wartii soomaalida ahayda warya war waray dhihi jiray buddi adaankiina la gashay marka waa waada aada banaanka kaga sheekayso inay salaada kula gelin takbiirteeda wallaahu akbar ha dhihin waawdii hore allaahuda gadaasheeda aydan ku darin waawdan dambe ee shardiga tobnaadana allaahuda waaw ha ka horraysiinin marka wallaahu akbar ha dhihine allaahu akbar dhadaa lagaa rabaa shardiga kow iyo tobnaad wa allaa yaqifa waa inaanu istaagin bayna kalimatay takbiiri labada kalimadood ee takbiirta ah dhexdooda waqfatan tawiilatan istaag dheer walaa qasiiratan iyo mid gaabantoona waa inaadan kala aamusin allaahu markaad dhahdo akbarta waa inaad waa inaad raaciso haddaad laakiin tirada allaahu ood cabbaar iska aamusto ama xoga yar iska yar neefsato iska aamusto akbar aad marka dambe tiraahdo kelimadii jumladii ma wada socoto de wax daruuro oo dheer oo in la kala gooyo ay baahi keenaysana ma jirto wax dheeroo intaad soo akriday aad dhexda ku neefoonna ma aha haddaad saxato hadal candhuuf ku saxato amaad hindhisooto ama wax kale ku mashquuliyo waa inaad soo bilowdaa allaahu akbartu waa inay wada socotaa oon aamus dheer iyo mid gaabad midna kala dhexgelin walaa yaqifa waa inaanu istaagin bayna kalimatay takbiiri labada kelimadood ee takbiirta allaahu iyo akbarta dhexdooda waa inuuna istaagin waqfatan istaag awiilatan dheer walaa qasiiratan mid gaaban mid inaanu istaagin waa shardiga labaiyo tobnaad shuruuddan inta badan madaahibta culimmada iyo fuqahada iskuma khilaafsana sida shardigan afarta madahood baa qaba shardiga labaiyo tobnaad waa an yusmica waa inuu maqashiiyo nafsahu naftiisa jamiica xuruufiha xuruuftoodao dhan tan waxay ka socotaa waxbaan aqriyey iyo nutqi iyo hadal baa iga soo baxay maxaa la yidhaahdaa markuu gaadho xad adugu aada ismaqashiin karta wey inaad ismaqashisa qasab maaha ismaqashiin kartaa looga jeedaa waayo mar hadduu buuq badan iyo qaylo badan socoto badan waxaa laga yaabaa adugu inaad ismaqashiisa lafteeda inay adkaato laakiin xadda aada hadalka kor u qaaday waa inaad ismaqashiin karto naftaadu heer ay maqli karto u gaadho haddii kale xadiidu nafsi weeye xadiidu nafs iyo naftu waxay ku haasawdoon afka kasoo bixinna laislama islama qabtaba nabigeena alay sala slam waxaa ka sugan inuu yidhi in allaha tajaawaza liummatii camaa xadathat bihi anfusaha maa lam tatakallam aw tacmal nafteeda waxay ku sheekaystaan marka naftu way haasawdaa ee way isla hadashaa hadalkii nafta isla hadalka iyo hadalkii kale malaa'igtu qoreysa maxaa lagu kala gartaa inta dhawaq soo baxay inuu noqdo dhawaqana waa in naftaada aad maqashiin karto eray kaasoo baxay uu yahay waa in yusmica waa inuu maqashiiyo uu maqashiin kara heer uu maqashiinaya waa inay gaadho nafsahu naftiisa jamiica xuruufiha xuruuftii akbar takbiirta oo dhan saddex iyo toban wa dukhuulu lwaqti waqtigu inuu soo galaa shardiga fi lmuaqati salaada waqtiga go-an leh sunniya waajibkay dooni ha noqotee salaadu hadday waqti leedahay dee waqtigeedu inuu soo galo wey waqtigeeda ka hor allahu akbar haddaad tiraahdo allahu akbartaada waxba kama jiro afar iyo toban wa iqaacuhaa waa inuu allahu akbarta rido xaalal istiqbaali xaaladda uu qiblada qaabishan yahay haddii dadkii laga cafiyey qiblada qaabka usan ahayn ama dagaalka ku jiray amaba sunnada tukanayay haddaan qiblada lagaa cafiyin oo dadkii qiblada laga cafiyey aadan ahayn waa in adoo qiblada u jeeda allahu akbar aad dhahdo adoo ber bari fiirinaya ama galbeed fiirinaya ama koonfur fiirinaya haddii aad allahu akbar iska tiraha dheertaa ansaxi mayso shardiga shan iyo tobnaad wa anlaa laa yukhilla waa inuusan dhimin bixarfin xaraf oo min xuruufihaa ka mida ah. xuruuftii allahu akbar waa inaadan waxba ka tegin waa inaadan waxba ka tegin hadda allahu akba intaad tirahda ra-da ka tagto ama allahu kabar aad tirahdo kbar allahu kbar aad hada iyo kaaf isku reebto ood hamzadii qadciga ahayd ka tagto ma ma kaamil maaha xuruufta waa inuu dhammaystiraa oosan hal xarafa ka tegin keliya waxaa la ogolyahay ra-da ugu dambaysa hadday dhowr ra-ood ka noqoto akbar markuu yihahdo ay soo noqnoqotaay sifadeeda xarfu takriir aho taa dhibaato ma laha lix iyo toban shardiga ugu dambeeya wa ta'khiiru takbiirati lma'muumi qofkii ma'muuma ee imaam ku xidhanaya ee jamaacad tukanaya ee isagoo aan imaamkii hayn ee dadkii ma'muumiinta ahay ee gadaal taagna ah takbiirtiisu waa inay ka dambayso can takbiiraati limaami imaamka takbiirtiisa haddaad imaamku xidhanayso waa inaad allahu akbarta kana hor dhihin lana dhihin waa inaad ka dambayso waayo salaadiisu markay xidhanto baad ku xidhan kartaa adigana tiisi oon xidhninba haddaad sii xidhato kuguma xidhna inaad ku xidhatona waad niyootay wa taakhiiru takbiirati lma'muumi ma'muumka takbiirtiisa in la dib dhiga weeye can takbiirati limaami imaamka takbiirtiisi in laga dib dhiga weeye lix iyo tobankaa shardi baa lagaa doonayaa inaad u ilaalisa takbiirta arkaantii qawliga ahayd shuruuddeedii baaynu ka hadlaynay lixraam shuruudoodii markuu dhameeyey mufaatixada shuruudeediina kale wuxuu yihi faslun shuruudu lfaatixati faatixada shuruudeedu casharaatun toban weeye iyaduna intii hore way ka yar tahay oo waa toban kow atartiib say u kala horeysa inaad u kala hor akrida wey alxamdu intaad ka bilowdo waladaliina ah inaad ku dhamaysa waay haddii laakiin gadaal aad kasoo bilowdo oo tirahda hayri lmaqduubi calayhim waladaliin ihdina siraat almustaqiim iyo iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin haddaad saa u akrido dee salaadaadi waxba kama jiro faatixadaa ma asixin faatixadu siday u bilaabatay sidaasaana loo akriyi jiray nabiga alay sl slaam ilaahay qur-aan kaga dhigay qiraaca almankuus oo gadaal gadaal loo akriyo ama dhexdintaad ka bilowdo dambaysa haddana horey kasoo bilowdo markaad horey kasoo bilowda inbay kuu jirtaa atartiibu say u kala horeysan aad u kala horumarisa way faatixada ood xagga bisinka intaad ka bilowdo wala waladaalliin aad ku geyso shardiga labaad walmuwaalaatu inaad xiriirisa way akriskeeda aayadaha suuradda faatixada markaad bilowdo adoon kala goynin waa inaad dhamaysaa laakiin haddaad bisinka akrido ama bisinka iyo faatixada akrido alxamdulilah rabbilcaalamiin akrido ood iska aamusto ama wax kale iska akrisato kadib soo noqoto tirada halkii aan joogaan ka bilaabi lama ogola faatixada waa inaad iswada raaciso xidhid akhrisku noqdaa wixii u dhexeeyahay markaad waxooga yan akrido inaad u neefsato lama diidana ayaad aayad inaad u kala goysana waa sida sii fiicanba laakiin wax kalena ha soo dhexgelinin bad kalena ha gelin meelo kalena ha kaga mashquulin iyada horta iswada raaci shardiga saddexaad shuruudda inta dambe ee soo socotaay qaybo kamidihi waxay u noqonaysaa inaad saxdo suuradda faatixada oo axkaamu tajwiidka aada ilaaliso wa muraacaatu tashdiidaatiha shidadka faatixada waa inaad ilaaliso waxaad ogaataa qaaciidada luqadu waxaa weeye xaraf shidan haddaad aragto waa laba xaraf oo isku nooc ahoo isa saaran waa idqaamka waxaa la yidhahda wey badanaa xarafkan xaraf baa ku lamaan ama sifaa ku lamaan kuwa idqaamka oo kaleeta iya wa muraacaatu tashdiidaatiha shidadka faataxada iyadana inaad ilaaliso weeye oo faataxada imise shid baa ku jirta imise meelood ayay ka shidan tahay wuu inoo keeni doonaayo afar iyo toban meelood bay ka shidan tahay ama afar iyo toban xaraf oo shidan bay leedahay waa inaad ilaalisaa waanlaa yaskuta shardiga shanaad waa inaanu aamusin saktatan aamus dawiilatan oo dheer faatixada dhexdeeda markaad akriyayso dee aamus dheer waa inaadan aamusin aayadaha dhexdooda aamus gaabgaaban lama dhib ma laha ko oo qiraa'ada loo neefsanayo walaa qasiiratan aamus gaabanna waa inaadan aamusin yuqsadu bihaa looga jeedo qatcu lqiraa'ati akhriskii in lasoo la joojiyo haddaad aamus yar aamusto oo qasad iyo niyo la socoto faatixadiiba akhriskeeda inaad iska joojiso inama alacmaalu biniyaad waaye laakiin akhriska aamuska gaaban ee faatixada jooji aadan uga dan lahayn waa uu neef neefnaafsigii iyo aadaha kale googoyntoodii dhib ma laha aamus dheer oo dhan lama ogola ama aamuska gaaban haddii ujeedadaadi iyo niyadaad u tahay qiraa'ada iyo akhriskiiba inaad joojisana inama alacmaalu biniyaada way kala go-aysaa faatixadaa kuuma jirto waay haddii ay laakiin aynan ahayn oo qur-aankii un kala googoynayso aayadihii adu neef neefsanaysana dhibaato ma laha waa la yaskuta waa inuuna aamusin saktatan aamus tawiilatan oo dheer aamus dheer sina looma ogola ko walaa qasiiratan walaa saktatan qasiiratan aamus gaabanna waa inaanu aamusin yaqsidu bihaa uu ula jeedo qadca alqiraa'ati qiraada goynteeda ula jeedo qiraada inaad soo afjarta aad uga jeedo de markaa way go-aysaa shardiga lixaad wa qiraa'atu kulli aayaatiha aayaadkeeda oo dhan inaad akrido waayo markii la yihi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaabi de faatixadao dhan buu hadal ku dhacaya wa minhaa aayaadka waxaa kamida albasmalatu bisinkaa kamida waana xadiidka umu salama radi allahu canha wa ardaaha imaam abu daawuud iyo tirmidi iyo imaamu axmed iyo daara qutni iyo bayhaqiba ay warinayeen iyo xaakim iyo keyrkoodba sheekh albanina waa saxiix uu ku lahaa irwaa lkhaliil saddex boqol afartan iyo saddex umu salama waxay tiri nabigu alay slat slaam faatixaduu akriyey aayad aayad buu u kala googooyey bisinkiibayna ku dartay oo aayaadka inay kamid tahay bay ku dartay nabigu akriyay sal alay slam marka bisinku waa aayad faatixada kamid a ah, lagamana tegi karo kor u akriya hoos u akri masale kala waay toddoba wa cadamu laxni laaxin inuusan ku jirin weeye almukhili dhimaya bilmacnaa macnaha waxu dhimaya laxniga macnaha waxu dhima ee ereyga macnihiisa bedela waa inuusan ku jirin maxaa kamid a siraata aladiina ancamta ilaah waad u nicmaysan wey haddaad tiraada ancamtu anugu aad u nicmeeyey noqon adigu aad u nicmaysa dadka jidka aad u nicmaysay jidkooda la raaci waayo ama haddii ataada hoos dhigtana ancamti naag baad ka dhigtay waaba khatarba marka ancamta waa inay ahaato taasaa kamid a wa cadamu laxni laxni waa inuusan jirin almukhilu dhimaya bilmacnaa macnaha dhimaya waxu dhimaya wa an takuuna faatixada waa inay tahay xaalat alqiyaami istaag adoo taagan waa inaad akrido fi lfardi salaada waajibkaa ah oo qofkii istaagga awooda waan rabeenu usoo marnay istaaggu inuu arkaanta kamid yahay qofkii awooda qofkii waajibkiisu arkaanta uga midka ahaa inuu taagnaado taagni inaad ku akrida waay adoo sii rukuucaya wala daaliin si dhexda kusii rukuucdo lama ogola sagaal waa an yusmica waa inuu maqashiiyo nafsahu naftiisa alqiraa'ata qiraada waa inuu maqashiyo qaylo kaa reebaysa oo dhagahaageeda ka badan codkaaga haddaynan jirin waa inaad akridaa qiraao naftaada aada maqashiin karto kan ugu dambeeya waa laa yatakhalalahaa faatixada waa inaanu kala dhex gelgelin dikrun dikrun dikri iyo wax wax kale ajnabiyun oo ka baxsan faatixada faatixada markaad akhriyayso waa inaan wax kale ku dhex dardarin haddaad faatixada markaa akrido alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allahuma laka alxamd haddaa iska mahadayso lama ogolo horta faatixada israaci kadib ilahay kumaad waa mahad ilaahay haddaad haddaad tirahda iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin allahuma acina iska ducaysata lama ogola salli baan akriya lama ogola horta faatixada israaciyo dhammee waa allaa yatakhalalaha waa inuu kala dhexgelgelin dikrun dikri ajnabiyin wa ajnabiyah intaa kadib maadaama la yiri hadal duuduuban shardigii afraad wa muraacaatu tashdiidaatiha meelaha shidan ee xarfaha laban laabana macnuhuna saameynta ku leh waa inaan laga tegin oo la ilaaliyo mise meelood bay faatixadu ka shidan tahay buu halkan kaaga akrinayaa wuxuu yihi faslun tashdiidaatu lfaatixati faatixada shidadka ku jiraayay arbaca casharata afar iyo toban weeye ama toban iyo afar weeye bismi illaahi fawqa allaamina bismi illaahi inaad dhahdo alraxmaani fawqa araai i ra-da korkeeda alraxiimi fowqa raa iyadana ra-da korkeeda alraxmaani arraxiimi waa inaad shidha iyagana alxamd bisinkii way intaas bisinkii marka wuxuu yeeshay saddex shid buu yeeshay alxamdu lilaahi fawqa fawqa laami ljalaalati lilaahida oo lafdiga jalaalada ee weyna korka laamta korkeeda li ta hore maaha laamka dambe wey lilaahi waana shida iyadana rabi alcaalamiina fawqa albaai rabbi waa inaad dhahdo alraxmaani fawqa araa rada korkeeda alraxiimi fawqa araa rada korkeeda maaliki ywm اdiini fawqa daali ywm اdiin ywm اdiini waa inaad daalkaa shida waay iyaaka nacbudu adaan ku caabudaynaa fawqa alyaai iyaaka waa inaadan iyaaka iska dhihin waiyaaka nastaciinu fawqa alyaai sidoo kaleeto ihdina asiraata ihdina asiraata saadka waa in ashida korkiisa ihdina asiraata almustaqiim fawqa asaadi waa in ashidaa siraata aladiina fawqa allaami aladiina fawqa allaami laamka korkiisa waa in ashidaa ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala daalliin doodka fawqa daadi iyo wallaani daliin inaa shida inta waxay ku baraysaa laxan waa inaad ka ilaaliso shidaadka waa inaad ilaaliso axkaamta waa inaad ilaaliso inaad muqadimaadka asaaska tajwiidka iyo r xurufta makhaarijtooda inaad barato waa sidaa un bay sax ku noqon kartaa weliba hadday shaaficiyad tihiin muqadimaadka fiqiga iyo mukhtasarkaa sida safiina haddaad akriyaysaan mukhtasarkii miljazari muqadimadiisii ilan shaafici buu ahaaye isna inaad akhrisataan maxaa ku diideen soo kalahaman yaqulu raaji rabbi yarjiqulu raaji cafi rabbin saamici محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه انت مركو الشيخي بكدب وكيري التجويد كائن oo wuxuu yidhi wabacdu ina hadihi muqadima intani waa horu dhac shicirkan iyo gabaygaan aan tirinayo fiimaa calaa qaariyihi an yaclama waxa ay waajibka ku tahay qofka qur-aanka aqriyaya inuu barto id waajibun calayhimu muxatamu waxaa waajib laazim ah dadka ku ah qabla shuruuci awalan an yaclamuu intayna gudagelin ka hor keligalka ka hor horta inay bartaan makhaarij alxuruufi wasifaati xuruuftu meeshay kasoo baxda iyo sifaatka xuruufta ay ku kala duwanta liyalfidu liyalfiduu biafsaxi lugaati lugaadka carabiga ugu fasixsan say ugu dhawaaqi lahaayeen si saxa muxariri tajwiidi walmawaaqifi tajwiidka axkaamtiisa iyo meelaha la istaagaya meeshaan la istaagayn inay kala bartaan wama aladii rusima fi lmasaaxifi iyo waxa masaaxifta ku qoranaya sida loo akriyo min kulli maqtuucin wa mawsuulin biha mid la gooyey iyo mid la xiriiriyeyba wa taai unhaa lam takun tuktab biha iyo ta aan la dhadig aan la qorin wabacdu ina hadihi muqadima fima calaa qaariyihi an yaclama id waajibu calayhim muxatamu qabla shuruuci awala an yaclamu makhaarij alxuruufi wasifaati liyalfiduu biasaxi lugati muxariri tajwiidi walmawaaqifi wama aladii rusima fi lmasaaxifi min kuli maqtuucin wamawsuulin biha wataayi unthaa lam takun tuktab biha mar kalena waa kii baabu tajwiid markuu gaadhay waa kii kaga hadlayay lahaa walakdu bitajwiidi xatmun laazimu man lam yujawid ilqur'aana aathimu liannahu bihi ilaahu anzala wahakada minhu ilayna wasala wahuwa ayda xilyat اtilaawa waziinat اladaai walqira'ah wahuwa icطaau lxuruufi xaqaha min sifatin laha wamustaxaqaha waradu kuli waaxidi liaslihi wallafdu fi nadiirihi kamilihi كمثله مكملا من غير ما تكلف باللفظ في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه ilaa riyaadatu mri'in bikaf bifakihi wuxuu yihi tajwiid inaad akrido iyo inaadan akriyin waxa udhexeeya oo keliya waa afkaaga iyo iyo carabkaaga iyo qumanka qalalkaagu say u dhaqaaqayaan ood ku laylis ood ku tababarta wey laylis baad u baahan tahay layliskaana macallinkaa saxaad u baahan tahay waa faniga keliya liraa mucallim aan la baran karin wax badan aan laga baran karin oo carabka iyo afka aad buurbuurta maahane intaas kadib buu mualifku raxima allahu tacaala wuxuu galay masalo kale oo salaada la xiriirta maadaama takbiirat lixraam iyo takbiiraat salaadu ay leedahay gacmahana kor loo qaadaa sunna waajib ma ah faslun yusanu waxaa la sunneeyey rafculyadayni labada gacmood kor in loo qaado fi arbacati mawaaina fi arbacati mawaadica dheh afar meelood oo salaada kamida waa sunno gacmaha kor in loo qaado marka meesha koowaad cinda takbiirati alixraami takbiirta xirashada allahu akbar markaad leedahay inaad labada gacmood kor u qaado oo dhegaha qaabilkooda ama garbaha qaabilkooda aada geysa labada ama kor laga qaada inaad la simanto hoos hadaa udhigtana garbaha la simanto labadaba laba wej iyo laba khiyaar oo bannaan waayo oo sunnadu kusoo aroray cinda takbiirati alixraami markii takbiirta xirashada la xidhanayo weye wa cinda arukuuci marka labaad marka la rukuucayo wey allahu akbar rukuucda leedahay iyadana inaad gacmaha kor u qaadaa sunnaa wa cinda alictidaali markii rukuucda laga soo toosayo iyadana inaad kor u qaadaa sunna ah rukuucda kasoo toosto ood kor u qaado iyadana taasaa sunna ah gacmaha kor u qaado iyo wa cinda alqiyaami marka laga istaago min atashahudi ataxiyaadka alaweli hore salaaddu hadday laba atixiyaad leedahay kan hore markaad dhamaysato eed istaagto inaad allahu akbar tiraahdana gacmaad karu qaado wey afartaba bukhaari iyo muslim baa ka wariyey min xadiidi cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma wa ardaahuma oo sunnaday kusoo aroortay kadib mualifku raxima allahu tacaala wuxuu galoon ku daraynaa oo cashirkan insha allahu tacaalaa kamid ah sujuudda iyo shuruudeeda shuruudii takbiirat lixraam waad soo martay shuruudii faatixadana waad soo martay faslun shuruudu sujuudi sabcatun shuruudu sujuudi sujuudda shuruudeedu sabcatun toddoba waay sujuuddaadu si asaxdo toddoba shardi inaad ilaalisaa lagaa rabaa ko an yasjuda waa inuu sujuudo calaa sabcati acdaa toddoba xubnood baad ku sujuudi labada gacmood labada low labada farood ee lugaha waa lix iyo wejiga xadiidka ibni cabaas ee bukhaari muslim wariyeen baa wuxuu ahaa nabigu sal l slam inuu yihi umirtu an asjuda calaa sabcati acdaa toddoba xubnood inaan ku sujuudaa lay amray markaasuu wuxuu yihi wejiga iyo labada kafeenka ee calaacalaha gacmaha iyo labada low iyo labada farood ee lugaha intan laba labada iyo wejiga toddobada wey shardiga labaad waa an takuuna waa inay tahay jabhatu wejigiisa makshuufatan mid banaan asalku inay bannaan tahay wey sidaasaana lagu sujuudi jiray xadiidkii khadaab bin arad radia allahu canhu wa ardaahu oo imaamu nasaa iyo ibni maajah iyo keyrkoodba weriyeena saxiixa ahaa iyo xadiidka la midkaha ah ee jaabir iyo keyrkood iyo ibni mascuudba waxay tilmaamayeen nabigaan u dacwoonay dheheen sal ly salam kulaylkaan uga dacwoonay xilliyo kulul baa la safri jiray dhulkii oo kulul baa lagu sujuudayaa xarirandaahi wejiga nagaga dhacaya iyo calaacalahanu ka saarayno falam yashkuna nabigu dacwadii nagama aqbalin haddiiba maryo ay gashan karaan oo maro ay u dhigan karaan wejiga duuban karaan dee kuleylka waxba isaga dhigi lahaayeen wejigu inuu banaanaabaad halkaa ka garatay sidaasaan asal ahayd shardiga saddexaad wataxaamulu inuu isku xambaaro bilaasihi madaxiisa madaxa markaad saartana si wejigu si fiican dhulka ugu fuulo inaad culayska xagga madaxa saarto qaybta dambana kor inaad u qaadho waa shar deeman doono iyadana waxaa maxaa la diidan yahay aniga waan sujuudi meel baan barkin iyo kursi baan soo dhisan markaan lawyaha dhulka dhigo meel ila siman baan masaa wejiga u saali lama ogola waa inay kaa hooseyso culayska madaxu ku dhaca shardiga afraad wa cadamulhuwiyi inaadan uhooban oodan u foorarsanin ligayrihi ligayri sujuudi sujuud waxaan ahayn markaad foorarsa sujuudda u dhacayso ujeedadaadu waa inay sujuud qasadka iyo niyada yahay waayo camal wey waana cibaada niyay u baahan tahay haddaad u foorarsato wax inaad soo qaadato oo markaad dhexda sii maraysa aad tidhahda sujuudba maad ka dhigatid lagaa ogola waa laa yasjuda shardigaas shardigani waa shardiga shanaad waa laa yasjuda waa inaanu ku sujuudin calaa shayin shay yataxaraku dhaqaaqaya bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa waxa hoostaada yaalla ee ku sujuudaya wax adiga kula dhaqdhaqaaqaya waa inuusan ahayn shardiga fuqahadeena shaaficiyadu way qabaan laakiin waa shardi daciifa waay daliilku ka hor imanayaa anas ibni malik wuxuu ka wariyay nabigeena sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi nabigaanu la tukan jirnay kulayl badan baana jiray qofka aya hadduusan awoodin wejiga dhulka inuu saaro dhulka wuxuu fidin jiray maro maraduu fidin jiray markaasuu marada ku sujuudi jiray marada ay qabaan buu darafkeeda fidsan jiray o isaga dhigi jiray markay kacaana la kici jirtay abu daawuud iyo ibni maaja iyo keyrkood ba weli asaxay waxaa kaloo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu dadka ka reebay dharkaaga soo dhacay iyo timahaaga soo dhacay inaad celiso taasoo macnaheeda ka dhigaysa xataa meeshii sujuudda hadday ku dhacaan inaadan celinin oodan taabanin can kafti thawbi washacr uu nabigu diiday sal slam marka shardigaa daciif wey daliil ahaan markii la sheego imaamu shaaficina waxaan ka dhaxallay idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi shardiga lixaad wa irtifaacu asaafilihi qeybtiisa hoose inay kor noqoto calaa acaaliihi qaybtiisa sare waa markaad sujuudayso waa in madaxaaga kor hoos maro simahaaga iyo miskahaaga iyo dabadaadii hooseysayna ay kor marto waata haddi ay sheegayna wax inaad kor usoo dhigato wax la siman iyo wax kaa koreeya aan ku sujuuday aad tiraahdo lama ogola nabigana alay slam waxaa ka sugan xadiid almusii fi salaatihi idaa sajadta famakin lisujuudika sujuuddaada si fiican wejiga u dhig shardiga toddobaad ee shuruudda ka ka ah sujuudda ee ugu dambeeyaay watuma'niinatu in lagu xasilo weeye fiihi fi sujuudi tani shuruud meehe arkaantii baan kusoo marnay arkaantii bayna kamid ahayd marka shuruud inuu usoo celiyo waxaa weeye waa wahmi iyo ismootiis weeye mualifka ka dhacay raximahu llahu tacaala wa ilaa arkaantii haddaad ku noqoto sujuuda atomaniinatu fiih baa arkaanta ka mid ahay khaatimatun gabagabo acdaa sujuudi sujuudda xubnaha laga sujuudaayay sabcatun toddoba wey kow aljabhatu wejiga wa butuunu asaabici lkafayn labada cumaa cumood farahooda qeybta calaacashaya farahooda wa rukbataani iyo labada low iyo wa butuunu asaabici rijlayni labada lugood farahooda dhinaca caloosha calooshaee cad dhabar dhabarka madow inaad u saarta maaha toddobadii buu kuu fasirayaa xubnoode sabcata acdaa in laga sujuudo ahayd bu halkaa kugu fasiray iyadana kadib waxaa cashirkana maanta aan kusoo gabagabayneynaa labadan fasal fasalka koowaad wuxuu ka hadlayaa ataxiyaadka shidka inta shidaa ku jirta fasalka labaadna wuxuu ka hadlayaa asalaatu cala nabiyi calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy faslun tashdiidaatu tashahudi ataxiyaadka shidadka ku jira ixdaa wa cishruuna kow iyo labaatan meelood buu ka shidan yahay khamsun shan fii akmalihi kan ugu kaamilsan bay la socotaa atixiyaadku inta ugu yeeleen kugu filan iyo inta ugu badan buu qaybsamaa inta ugu badan marka la yidhaahdo shan dheeraadaa imanaysa wa sita casharata lix iyo tobanna fii aqalihi inta ugu yar wey lix iyo tobanka waa lagama maarmaan haddaad akmalka u kaamilsan akhridana shan baa kugu soo darman kow iyo labaatan ba isku noqon attaxiyaatu waa laba tada iya soo maarti cala tai walyaai tada iyada korkooda attaxiyaatu almubaarakaatu salawaatu saadkana waa shidan iyo cala saadi saadka korkiisa aayibaatu taada iyo ya-da ku xigtaba atayibaatu cala taai iyo walyaa-i labadaba shid baa saaran iyagan lilaahi cala laami ljalaalati shid baa saaran assalaamu cala siini siinka shid baa saaran calayk ayuha nabiyu cala alyaa-i ya ayuha iyo wnuuni nuunta annabiyu iyo walyaya-da ugu dambaysay ayuha nabiyu wey waraxmat ullahi calaa laamil jalaalati rashid baa saaran wabarakaatuhu salaamu siinkaana cala siin rashid baa saaran calaynaa wa calaa calaa laami ljalaalati shid baa saaran alsaalixiina cala saadi shid baa saaran ashhadu an laa ilaaha calaa laam alif laam alifka laada shid baa saaran ila allahu calaa laam alif iyo walaam iljalaalati labadaba shid baa saaran ilaada iyo allaahda washhadu ana cala nuuni shid baa saaran muxamadan rasuulu llahi calaa miimi muxamadin iyo wa cala raa-i waa isku qabanaysaa ilan idqaankii axkaamtii tajwiidka baranaysa kamid tahay wa cala raa iyo wa calaa laam iljalaali intaba iyagana shid baa saaran shidadka haddaba ataxiyaadka shidadkiisuna intaasay noqonayaan iyagana waa kow iyo labaatankaas faslun tashdiidaat aqali salaati cala nabi sal slam shidadka ku jira nabiga ha lagu saliya marka la yihah sal l slam tashdiidaatu aqali salaati salaada lagu saliya tan ugu yar shidadkeedu cala nabiy lagu salalay sal slam arbacun afar way allaahumma cala laami iyo walmiimi allaahumma way salli cala laami laanka shid baa saaran intaa waa saddex calaa muxamadin cala lmiimi saarata waa salaada wa aqalu salaamina assalaamu calaykum way cala asiini siinkana waxaa saaran hal shidaa saaran intaana shiradkii oo idiqaamku asal ahaan xaraf la labalaabay oo laba xaraf oo isku jinsi oo la isdul saaray tilmaamayo halkaasoo cashirkeenu ku egaya sideedaad in labaatan cashirka sagaalaad isaga imanayno waxaan idinkaga tegayaa sala allahu ala nabiyina maxamedin wala ali saxsan subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaqfiruka waatub